alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin ayib ma alfarqu bayna adducaa walisticaada walisticaana walistigaatha nin raga baa loo baahan yahi farqa farqigaaba furuuqda udhaxaysa cibaadaadkaa sheega imise nin baa diyaara maasha allah nimankii bariga waa diyaar maanta aye idinkuna tafadal a adducaaءu acamu min alkul oo iyaguna waa duco ducada way hoos imanayaan waxaan iyaga ahayna duca wuu noqdaa soo ma sax ya wad wad farqi furuuqdii kale laga rabaa waay maxay la gaar tahay alisticaana waa طalb اlcawn calى اlficl aw calى اlcamal waa ducada ilaahay laga baryo camal aad qabanaysa inuu kugu caawiyo ducadaasaa si gaara loo yidhaahda alisticaana ayib walisticaada a haye waa ducada nooceeye isticaadadu haye ayib fadal haye an rabaa maanta maanta xaggan bariga iga haysaa bal dhaksada de ragow intaa dhexoo dhami jaajkaa idinka dhacay culimo aye gaanin baa ka taagay haye fadal ninka alisticaada aynu maraynaa waa dhib kugu dhacay inaad ilaahay ka inuu kaa dulqaado mid soo socdayna inaad ka hoos gasho ilahay ka magan gasho waayo istiqaaana iyadu waxay ku gaar tahay dhibka kugu dhacay inaad ilaahay ka barida inuu kaa dulqaado dhib soo socda iyagu shaqa iyadu shaqo kuma leh ayib alistiqaaha ayaa qeexaya alistigaatha ma hiy alistigaatha fadal طلب إزالة الشدة waa duعاء maxay baynu nihi fضل duعاء maxay aye duعاء الmakروب qofka kurbaysana dhibaata ay haysato ducadiis faاstغاaثahu اladي min شhiicatه عalى اladي min caduwih uu dhibaataysnaa oo ninkan iga qabo buri waay iyo id tastakiiثuuna rabakm faاstajaaba lakum kurba iyo dhibaatay dareemayeen muslimiintu matى takunu الاstigاaثaة bغayr الlahi shirka الاstigاaثa bغayr الlah goormay shirki noqota inaad jawaabta dhammaantiin wada garanaysaan haye naam الاstigاaثaة bغayr الlah fيma laa yqdir عalayhi إlا الlah صح الاstigاaثaة bاlamwaati والغaaئbiin صح iyo mid baa hadhay صaxiix ah, yanaa idaa qaaranathaa aw saaxabathaa cibaadaat qalbiya oo mid xay oo xaadira ayaa fi ma yaqdiru calayhi aad ka baryaysaa laakiin maxaa la socda baryadaadaas cibaadaat qalbiya ducada iyo isticaanada iyo istigaasada iyo isticaadadu intaba waa wadaagaan isku mid bay ka yihin jazaaka allahu khayr matى تجuز الاsتiغاaثaة بغayr الlah hore miyaad u jawaabta haye fضل إذا كان حيا xاaضرا قاadرا وkhلت الاsتiغاaثaة من العباadات الqلبية ayb hadduu nool yahay uu joogo waxana uu awoodo istiqaaaduna ay ka maran tahay cibaadaadka qalbiga ahaa sida gaaya التadلل والkhuضوع maxaa u daliila alistiغaaثaة bغayr الlah xaaladda ay jaa-iska tahy jawaaskeeda iyo banaanadeeda maxaa u daliila haye taas waa isticaadada acuudu birasuuli الlahi minka haye faاstغaaثahu اladي min shiicatih calى اladي min caduwih وإda اsتنصروكم في الdين فعaليكم النصر طيب الاsتiغاaثة بغayr الlah في مغفiraة الذuنوب inaanay banaaneyn maxaa u daliila tilaa dhibaata ay haysata waxaan kaa baryayaa dembiyada inaad iga dhaafto ad makhluuq ku tidhaahdo xaya aw meyita xaadira aw غaayiba ku doonaya ba noqdo horta maa xukmu haye horta maa xukmuha istiqaafadaas shirk wاdaliil yani laa yujiib اlmudara ida dacaahu ila اllah soo ma walaa yakf walaa yakshifu الsu'a ila اllah iyo dee adilada kale sida gaarka uga hadlaysa dembiyada inuu ilaahay u dhaafo waman yakfir الdunuuba ilا اllah hidaayada ka warrama dhibaata ay haysato waan lunsan sheekh hebelow waxaan kaa baryaa inaad ihanuuniso maa xukmu dalik haye shirki waayo maxay shirki ku noqotay maxaa u daliilay in aan cid aan ilaahayn aan qof hanuunin karin oo arrintaas ilaahay u la gaariy haye in inaka mise in allaha inaka wey inaka allah ka daade inaka laa tahdi man axbabta walakin allaha yahdi man yasha qofkaad hanuunkiisa jeceshay ma hanuunin kartid risqiga ka warama faqri baa yahaye sheekh hebelow kaa codsanayaan kaa baryayaan inaad faqriga dhibaatada igu hayo iga dul qaado maa xukmu dalik shirk maxay shirki ku noqotay alabu risqi alabu rafci lfaqri min gayr illah ilahay cid ahayn baad ka bariday inuu faqriga kaa dul qaado ma daliil maxay shirki ku noqotay horta tacliiliya sababeeyahaye cabdiqaadir dliil ma rabo horta tacliil baan rabaa sababta hadalkaasuu shirku u noqday waa maxay haye lanna arisqa alirzaaq min khasaais illah arsaaqistu waa ficil ilaahay uu la gaari maxaa u daliila in allaha huwa arazaaqu xasri baa ku jira jumladdaas hadday noqoto in labadii darafba ay macrifo yihiin iyo damiirulfasli intuba xasri way macanu waxa wey ilaahay kelidii unba arazaaq marka haddaad cid kale inay wax arsaaqado aada aaminto sifaduu ilaahay la gaarkaabaad ciddaas siisay soo ma wa nisbatu shayin min khasaa'is illaahi ila lmakhluuqi shirkun wax kastoo khasaaista ilaahay ka mida makhluuq in loo tiiriyaa waa shirk nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam markuu ninku yidhi maa shaa allahu wa shita muxuu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam ajcaltanii lilaahi niddan bal maa shaa allahu waxda ayib ayib cadowgaa ku soo weeraray telefoon baad dirtay oo ciidan baad u dirtay telefoon oo tidhi akiiuna maa xukmu dalik haye jaa-is ayib wadaliil maa ama intaynan dilil gaadhin maxay jaa-is u noqotay waa waxay awoodaan inay kuu soo gurmadaan waxay taraanba way awoodaan soo ma de ciidamadu isu gurmada laakiin waa inay maxay ka maran tahay baynu nihi baryadaas musaaxabat alcibaadaat alqalbiya waa inay ka maran tahay oo tadalul alkhuduuc waa inaanad ku sifaysnayn dee makhluuq makhluuq wax weydiisanaya un sifadaada ay noqoto sheekh baa jira la idhaahdo suncullaahi alxanafi kitaab buu leya la idhaahdo sayf اllahi calى man kadaba calى awliyaa اllah calى man kadaba calى awliyaa اllah bالtakfiif marka kitaabkiisa wuxuu yihi aan kasoo naqliya wاlistigaaثaةu tajuuzu fi اlasbaabi الظaahiraةi اlcaadiya min alumuuri اlxisiya fi qitaali aw idraaki caduwin ama cadow ku haleelo ku hareereeyey aw sabcin ama dugaag wanaxwihim ka qowlihim yaa la zayd yaa la qowm yaa lalmuslimiin yana zaydow ii gurmo qowmka ii gurmo muslimiinta ii gurmo kama dakaruu dalik fi kutub الnaxw bxasab اlasbaab الظaahiraةi bاlficl waama اlistigaaثaة bاlquwati wالtaأhiir asbaab daahira waxaan ahayn oo ah inaad aaminsantay inuu awood iyo raadeyn qarsoon leeyahay sida qof ka dhintay ama qabrigu aw fi lumuuri اlmacnawiya min ashadaa'id kalmaradi wakhawfi اlgaraqi wاldiiqi wاlfaqri waطalb الrisqi wanaxwih famin khasaa'is اllah falaa yudkaru fiiha gayruhu waay qala raximah اllahu taعalى wdaliil اdabxi qowluhu taعaalى qul ina صlaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiina laa shariika lah bidalika umirtu wa ana أwl اlmuslimiin wadaliilu debxi buu uhi gowrucu inuu cibaadaya waxaa u daliilo qowluhu tacala hadalka ilaahay uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow oo aad ku tidhaahdaa kuwa mushrikiinta ee ilahay cid aanayn caabudaya ilahay cid aan ahaynna u gowracaya ina salaatii ina tacabudii cibaadaysigayga bisalaatii salaadeeda aan ku cibaadaysanayo oo salaadii o dhan halkan looga jeedo ay salawaati faral iyo sunnaba wa nusuki iyo gowracayga ay dabxi wa qiila waa cibaadaati nusuk labada macnaba nusuusta ugu soo arooray isagoo bimacna dabxiya iyo isagoo bimacnaa alcibaada ah halkanse waxay u badan tahay in gowraca looga jeedo sida aayadda kale ilaahay uu ku fasira u yihi fasali lirabbika wanxar wa maxyaaya iyo noloshayda bimacnaa maa axyaa calayh min alcamali الsaalix waxaan intaan noole aan ku sugnaanayo oo camalka wanaagsan wamamaati ay maa amuutu calayh iyo waxaanoo ku sugan aan dhimanayo waxaa kaloo dhi maxyaaya macnaheedu waa xayaati noloshayda ilahay baa iska leh oo intuu ilaahay nooleeyaabaa noolaanaya wamamaati ay wa mowti geerideedana ilaahay baa leh maalintu ilaahay subxaana wa tacaala doono ayaan dhimanaya lilaahi bay u sugnaadeen ay mustaxaqun lilaah waa miduu ilaahay xaq u leeyahay rabbi اlcaalamiin ay wastaxaqa dalik arrinkaana wuxuu ku mutaystay bikownihi uu yahay rabbi اlcaalamiin oo caalamiinta rabbigood inuu yahay ayuu ilaahay ku mutaystay inaan kelidii u tukado oo kelidii aan u gowraco oo kelidii noloshayda uu maamulo iyo geeridaydaba laa shariika mid la wadaagaa lahu ilaahay uma sugna ey fii shayin min dalika oo salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo geeridayda cid ilahay la wadaagtaa ma jirto walaa fii gayrihi min anwaci اcibaada sidaasoo kale noocyada kale ee cibaadaadkana ilahay cid la wadaagtaa ma jirto laa shariika lahu fi shay min alashyaa wbidalika arinkaas arinkee laa shariika lahu buu u noqonayaa ismu ishaaru ay biikhlaasi tilka alacmaal lilah acmaasha ilahay inaan u khaalis yeelo oo towxiid aan ku sameeyo ayaa umirtu lay amray oo ilahay baa amro igu waajibiyey wa ana aniguna awalu lmuslimiin kuwa ilaahay u hogaansamaya ka ugu horeeya baanay ee awalu lmunqaadiina liawaamir illah oo amirta ilaahay kuwa hogaansama ka ugu horeeya baana ka ugu hogaansamaya ilahay waxaa kaloo wa ana awal muslimiin ay min hadihi umma muslimiinta ka u horeeye ummadan kamida baanahay uma muslim nebi maxamed ka horeeye baa jira marka ummadan la eego awalu muslim wuxuu ahaa nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam bacda dalika bay dad ku soo biireen abubakar uu islaamay oo cali bin abi aalib khadiija wahaakada marka labada macnoba waa lagu fasiray annusuk saynu sheegnay alcibaadana waa lagu fasiray addabiixana waa lagu fasiray ibnu caashuur wuxuu yihi saaxibu tafsir taxriir اtanwiir wayuطlaqu calى اdabiixati almaqsuudu minha atacabud wahuwa almuraadu huna gowracaa ilaahay loogu cibaadeysanaya halkan looga jeedaa nusuga waxaa kaloo saa ku fasiray culimo badan oo ka kamida taabiciinta si saciid ibnu jubayr iyo mujaahid iyo abari iyo ibnujawsi iyo qurطubi iyo ibnu taymiye iyo waa fara badan yihin ibnu kaiir laftiisu saasu ku fasiray aayaddan halkay naga tusinaysaa in gowrucu uu yahay cibaado intaynaan taa gaadhin addabxu fii lugati اlcarab waa ashaqu dabaxahu ay shaqahu waa jeexista shayga la jeexee la dilaaciyo oo waa ka yihi ibnu faris addaalu walba walxa aslu waaxidu wahuwa yadulu cala ashaqi faddabxu masdaru dabaxtu shaata dabxan dabaxa yadbaxu dabxan waa masderkii dabaxa masderkeeda weeye shareecadu maxay dabxi u taqaanaa waa ishaaqu ruuxi اlxayawaan ishaaqu ruuxi اlxayawaan waa xayawaanka in nafta laga jaro biiraaqati dam oo nafta lagaga jaro dhiig laga daadiyey calaa wajhin makhsuus qaab gaarana looga daadiyey meelo gooniya dee marka la jaro ayay shareecadu dabxi u taqaanaa waa in waxa weeyaan alcunuq halkaa qoorta laga jaro iyo allab oo a dhuunta in laga mudo waay dabxu lcibaada maxaa looga jeedaa dabxigu markuu cibaadaya waa maxay waa iraaqat dam dabxu lcibaada dabxiga ama gowraca cibaadada ahi waa iraaqat dimaa oo dhiigag in la daadiyo ama dam mufradba ka dhig iraaqatu dam dhiig in la daadiyo tacdiima lilmadbuux tacdiima lilmadbuuxi lahu taqaruban ilayh maxaa dhiigga loo daadinayaa weyneyn la weyneynayo ka loo gowracayo awgeed iyo u dhowaansho isaga loo dhowaanayo wax laga doonayo iraaqatu dami tacdiima lilmadbuuxi lahu wa taqaruba ilayh waa in dhiig la daadiyo weyneyn la weyneynayo awgeed kaa loo gowracaye loola qasdiyayo gowraca oo dee tacdiimka waxaa ka dhalanaya khawfkii waa laga baqanayaa si awgeed baa lagu weyneynayaa in daraaddii dhiig loo daadiyo taqarubkana dee rajaagii baa ka dhalanaya isagaa wax saa awgeed baa daraaddii dhiig loo daadinaya marka waxaa la gowracayaa wuxuu doonaya ha noqdo oo haddii la gowraco dameer ama shabeel baa la gowracay waxaa loo gowracay iyadoo cid lagu weyneynayo ama wax lagaga doonayo waa dabxi cibaade ah marka haddii ilaahay daraaddii loo iyadoo ilaahay lagu weyneynayo wax lagaga doonayo dhiig loo daadiyo dhiigu dhiig xoolaad ha noqdo ama dhiig bahal ha noqdo dee gawrac cibaadaha buu noqonaya laakiin dhiigga xoolaha la yaqaana hadduu yahay cibaado saxa bay noqonaysaa dhiigga wax kale hadduu yahayna waa cibaado baatila bay noqonaysaa oo bidca ah haddaad ilmahaaga gowracdo oo tila waxaan u gowracayaa tacdiiman lilah wataqaruban ilayh de waa qasdigaaga marka la waa cibaada lilah laakiin cibaado saxiixa maaha oo in dad la gowraco in ilaahay loogu dhawaado shareecadu may jidayn de man camila camla laysa caleyh amruna fahuwa raddun baa ku dabamaysa haddaad gowracdo waxaan xoolo ahayn dameer baad gowracday dameerahan dabjoogtaa ah, dadku ay dhaqdaan markaasaa maxaad u gowracsaa tacdiiman lilahi wataqaruban ilayh waa shirki dee la odhan maayo laakiin maxaa la odhanayaa waa bidca la odhanaya waayo geel baad gowracday lo baad gowracday ari baad gowracday digaag baad gowracday taqaruban ila allah adoo ilaahay ugu dhowaanaya wa tacdiiman lahu oo ilaahay ku weyneynaya oo debxigii cibaadada aha gowraca cibaadada haddii cidaan aan ilaahay loo sameeyo oo man dabaxa wuxuu gowracay wuxuu doonayaba ha noqdo tacdiiman wa taqaruban ilaa makhluuq iyadoo qasdigiis uu yahay gowraca inuu makhluuq ku weyneeyo makhluuqaasi mid nool ha noqdo mid dhintay ha noqdo mid jooga ha noqdo mid maqan ha noqdo insi ha noqdo jin ha noqdo mar hadduu qasdigu yahay gowraca inuu ku weyneeyo makhluuq oo makhluuq uu ugu dhowaado wax uu kaga helo waa dabxun ligayr illah oo shirki ah waayo dabxigii cibaadada aha weeyaan soo ma dabxiga loo sameynayo tacdiiman wa taqaruban soo dabxigii cibaadada ma haddii ilaahay loo sameeyo waa cibaada lilahi buu noqonaya ilahay cid haddii loo sameeyana cibaada ligayr illahi buu noqonaya oo dabxiga cibaadadii waa maxay baynu waa iraaqat dam tacdiima lilmadbuuxi lahu wa taqaruban ilayh aayaddan uu musanifku raxima tacaala daliishaday halkay naga tusaysaa in gowraca noocaasi uu yahay cibaado addabxu tacdiima lilmadbuuxi lahu wataqaruba ilayhi waxay naga tusaysaa ayaddani wejiye wejiga koobaad ikhbaar llahi bana adabxa mustaxaqu lilah ikhbaar llahi biana dabxa mustaxaqu lilah waranka ilahay uu ku warramay aayaddan dhexdeeda gawraca inuu ilaahay un xaq u leeyihi halkay taasi aayadda kaga jirta lilaahi lilaahi markaynu fasirana maxaynu nihi mustaxaqun lilah salaada iyo gawraca ayaa xaq u leh ilaahay wax kastoo la idhaha ilaahay unbaa xaq ulana waa cibaado oo laamta ku jirta waa lilistixqaaq macnuhuna waxa weeye addabxu xaqun khaasun mustaxaqun lilah kasalaa gawraca noocaasi tacdiiman wa taqaruban loo samaynayaa waa xaq gaara oo ilaahay inuu xaq u leeyahay sida salaada oo kale wejiga labaad qowluhu laa shariika lahu ikhbaar اllahi bana jacalahu ligayr اllahi shirkun ikhbaar اllahi bana jacalahu ligayr اllahi shirkun oo waranka ilaahay uu ku waramay gowraca ilaahay cid aan ahayn in loo sameeyaa inay shirki tahay fii qowlihi laa shariika lahu ikhbaar اllahi bana jacalahu ligayr اllahi shirkun kul ma akhbar allahu anahu la shariika lahu fiihi min afcaali اlcibaadi fahuwa cibaada qaacida iyaduna kul ma akhbar allahu anahu la shariika lahu fiihi min afcaali اlcibaadi fahuwa cibaada wax kastoo afcaasha addoomaha ka mid a oo ilaahay uu inoo sheegay cid la wadaagtaa inaana jirin waa cibaado kulu ma akhbara allahu anahu laa shariika lahu fiihi min afcaali اlcibaadi fa huwa cibaada wax kastoo afcaasha addoomaha ka mid a oo ilaahay uu yidhi cid ilama wadaagto waxaas waa maxay cibaado wey afcaasha addoomaha wax ka mid a ayib wajiga saddexaad waxa weeye aayaddu ay ka tusinayso inuu gowru cibaado yahay ana allaha amara bijaclihi lahu waxdah ana allaha amara bijaclihi lahu waxdahu ilaahay wuxuu amray in gowraca isagoo qura loo yeelo isagoo qura wax loo gowraco fii qowlihi wa bidalika umirtu kaasaa la amrikee inaan ilaahay u tukado oon ilaahay u gowraco ayaa la amray wejiga afraad waa caطfu adabxi calى الsalaa caطfu اdabxi calى الsalaa gowraca maxaa lagu cadfay oo lagu daba dhejiyey salaada qul ina salaatii wa nusuki marka labadaasi inay meel wada marayaan ayay taasi daliil u tahay walihada sheekh jazaa'iri la ha mubaarak almili culamaa ljazaa'ir ka mid ahaa kitaab buu leeyay ficala risaalatu ashirki wa madaahirihi wuxu uhi wacadfu calى الsalaati kama fi اlaayati qablaha yunaadi biana dabxa ligayr اllahi kasalaati ligayr اllah cadafka lagu cadfay gowraca salaada ee lagu daba dhejiyey waa daliil ku yeedhaya oo ku dhawaaqaya gowraca ilaahay cid aanan loo gowracaa inuu la mid yahay salaada cid aan ilaha in loo tukado isku meel bay labadaasi marayaan addabxu tacdiima wataqaruban lilmadbuuxi lahu iyo asala waa isku xukm marka waxaa la yaab le buu dadku hadday arkaan muslim ilahay cid u tukanaya labaadaruu ilaa takfiirihi min gayri istiftaahi culamaa اddiin nin baa masaajidkan soo galay markaasuu yihi anigu waxaan u tukanayaa cabduqaadir jaylaani dadka masaajidka ku jire xataa caamade diinta aan aqoon u lahayn iyagoon culimaba waxba weydiin ba odhan gaal baa ti waayo maxaan ku gaaloobay dee ilahay cid aan hayn baad u tukanaysa taana waa ku saxsan yihin hadday arkaan in badanna way arkaane kuwa u gowracaya cid aan ilaahay ahayn la raduu bi asaniic oo mid geel ama lo ama ari soo kaxeeyey bay arkeen oo qabriga aw barkhad la geeyey oo qabriga qofka ku jira isagoo ku weyneynaya amaba se ka baqanaya ama ugu dhowaanaya wax ka doonaya ayuu gowracaya waxaad odhan kartaa dee arrimahaasi waa arrimo qalbi tacdiimka weynaynta iyo taqarub inuu uga qasdiyey qasdigu waa arrin qalbi soo maha sidaynu ku ogaan karnaa inagu siyaabo badan baynu ku ogaan karnaa inoo soo socotaan sheegi doono waxaaba kow ka ah haddaanu qofka qabriga ku jira ku weyneyneyn ama aanu isaga ula qasti ahayn muxuu xoolaa ka kaxaynaya u gurigiisaba ku qalo maxaa kalifay inuu u safro meelo dheer intuu kasoo safro xoolo qabriga dulkeeno halkaa uu ku gowraco hadduu idhaa masaakiin anugu sadaqaduun baan ka dhigayaaoo masaakiinta meelaha qabriga ag joogtaan siinaya halkaad ka keentayba masaakiintu waa ka buuxeen wey soo halkaaba intaad ku qasho haddaad ilaahay uga jeedaba masaakiinta siis talabaad oo weliba ta hore kasii cad su-aalu weydii dadkan xoolaa kaxeeye xabaalaha geeya waxaan siyaarooyinka leehaa dhiga xoolaa ku qala waxaad ku tidhaahdaa haddaynu siyaarada aw hebel dhigi weyno maxaa inagu dhacaya markaasay jawaabta saxdii imanaysa wuxuu ku odhanayaa wixii naga gaadhayba sanad baanu ka boodnayo siyaaradii <laughs> aweymeno waxa naga gaadhay baanad ogeyn waa tii waraabana lagu saliday ama dacawo ama xooli xanuun baa lagu salidayoo riyihiina darataa marisay idihiina hulun baa laayay abaar waa ti dabada markaanu siyaaradii sheekha dhig weyn waa ti abaar dabadana loogu qabtay marka macnaheedu waa maxay meena halkaa ka muuqa inuu sheekha ka baqayo uu isleeyahy sheekhu haddii aada eh, siyaaradiisa dhigi weydo xug gawrici weydo yaani dhibaatu kuu geysan waraabu kugu noqon doonaa anigu waxaan goobjoog u ahaa islaan laba wan istiri iibgee labada wan show mid bay sheekh iyadu ay awliye u taqaano ayay u calaamadisay sidii mushrikiintu ay asnaamtooda xoolaha qaar ka mida ugu calaamadin jireen wankiiba isha u hungurootay ay ku tala xumowday wankii ay awliyada u calaamadiisay dabeetana markii ay guriga in yar ka waday laba waraabe oo meel ay ka yimaadeen aan la garanahayn un baa laga dhaqaajin kari waaya labadii wan waana barqo way soo celisay waxay tiri anaa gartay iska daaya labadaa waraabe midna waa sheekh isxaaq midna waa awowgee xaaji maxamed aabbahay xaaji maxamed marka awliyada waxeedii ceshanaysa arigoodii bay ceshanaya waraabayaal bay noqdeen awliyadii dhameyd waraabay noqotay xayawaan bay dib u noqotay soo may dhaanteen in la idhaahdo way soo waraabay soo dirsatay awliyadu inkastoo xagga shirkiga isku mid un tahay oo dee awliyadu caalamkay ku tasaruftaa iyagoo dhintay oo xataa waraabayaashay maamulaan ay taa lafteedu noqonayso laakiin dee caqli ahaan waxay ila dhaami lahayd inaan awliyada la caayin oo waraabe lagu sheegin la idhaahdo waraabay soo dirsadeen baa yaro dhaamileed in la oo xoolahooda u celinaya waay wa min asunati buu yihi ay addaliilu min asunati nabawiya intaasaa qadaran wa min asunati ay wadaliilu daliilki min asunati xaalo uu ka mid yahay sunaha nabawiya ee ah sunno nebi ee u daliila calaa ana dabxa cibaada inuu gowracu cibaado yahay waa qowluhu sala allahu aleyh wasalam waa qowlka nebigu uu uhi lacana allaahu ilaahay ha nacdalo ama uu nacdalayba man dabaxa qofka u gowraca ligayr illah cid ilaahay ahayn allacnu waa aardu walibcaadu can ilkhayr aardu waa eryiga walibcaadu can ilkhayr iyo khayrka in laga fogeeyo allacnu min allaahina waa aardu walibcaadu lilmalcuuni can raxmatih aru wlibcaadu lilmalcuuni can raxmati markaa ilaahay u nacdalay inuu ka eriyo uu ka fogeeyo raxmadiisa wa min alinsaanna waa asab wducaa dila hebel baa nacdalayna uu caayo wey uu habaaray oo ilaahay buu manaa ka baryey inuu naxariistiisa ka eriyo marka nebigu markuu le lacana allahu man dabaxa ligayr illaah laba macnuu ixtimaala leeyahay waxaa waxyi laygu sheegay qofka ilaahay cid aan ahayn u gowraca inuu ilaahay naxariistiisa ka eriyey waxaa kalou ixtimaalaa inuu yahay min baabi ducaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu habaarayo oo uu leeyahay ilaahay ha nacdalo qofka ilaahay cid aan ahayn u gowraca labada macnoba uu yeelan karaa man dabaxa ee daman wa waqatala xayawaana ligayr illah qofka dhiig xayawaan daadiya iyadoo qasdigiisu yahay cidaan ilaahay ahayn inuu ku weyneeyo ama uu ugu dhowaado liayr illaahina waa caam oo yashmal kula man siwa allah malaaigta nebiyada awliyada jinka insiga ayib xadiidku halkuu inaga tusinaya gawraca gawraca ilaahay loo gowraca inuu cibaado yihi wuxuu inaga tusinaya ana allaha dama man dabaxa ligayrih bilacdi أن الlaha dma maن dbxa لغayrih ile nebigu waxyii buu ku hadlayaaye ilaahay wuxuu dhaleeceeyey ka isaga cid aanaynu gowrac أن اllaha dma maن dbxa لغayrih oo muxuu ku dhaleeceeyey bilacni nacdasha u nacdalay wa hada yqtadii taxriima hada اlficil taasina maxay daliil u tahay ficilkaasa ilahay cidaana in loo gowracaa inuu dembiyada waaweyn inuu ka mid yahay bay daliil u tahy alatii yubkiduha allah dembiyadaasoo ilaahay uu necab yahay wa daliilu calaa ana dabxa lilaahi waxdahu maxbuubu lahu mar haddii ka ilahay cid aan u gowraca ilaahay uu necabyey ka ilaahay u gowraca inuu jecelya bay taasi daliil u tahy wamaa kaana maxbuuba lilahi fahuwa cibaada dabxigu waa min alafcaali اlmuxtamila sida ducada iyo isticaanada iyo istiqaaada iyo isticaadada iyo aynu kusoo maray oo mar walba cibaado maaha walihaada markaynu qeexaynay dabxiga cibaadada ah quyuud baynu u yeelnay soo maa waxaan iraaqatu dami intaasoo qurabaa cibaada maynaan odhan ee maxaynu nidhi iraaqatu dami tacdiima lilmadbuuxi lahu taqaruba ilayh taa macnaheed waa haddii sifaadkaa la waayo tacdiim iyo taqarub hadduu ka marhnaado miyuu noqonayaa cibaado cibaado noqon maayo marka wuxuu ka mid yahay afcaasha marna cibaado noqoto marna aan cibaado ahayn axkaam kala duwan buu yeelanaya wa waa cibaada tawxiidiya wa waa shirk wa waa min jumlat alcaadaat almubaaxa gowraca barhkii caadaadka mubaaxa ayuu ka mid yahay marka noocyadiisa waxaa kowka adabxu altawxiidiyu alcibaadiyu gowraca tawxiidka ah ee cibaadada ah wahuwa dabxu lilah bismi اllah adabxu lilahi bismi اllah ama adabxu bismi اllaahi adabxu bismi اllaahi taqaruba wa tacdiima lahu adabxu bism illaah in magaca ilaahay lagu gowraco wixii la gowracayay xaggii isticaanada magaca la kaalmaystay magaca ilaahay uu yahay insha allah kitaabu tawxiidkaynu ku sharixi hadday qasdiga iyo qowlku iskhilaafaan oo qasdiga ilaahay buu u gowracayaa xagga qasdiga iyo niyada xagga magaca uu sheegayna magac kaleu sheegay oo bismi muxamedin buu ihi qasdigiisuna waa inuu ilaahay ku weyneeyo ilahay ugu dhawaado shirki ma noqonaya kaasi mise noqon maayo qasdiguunbaa la eegaya mise qasdiga iyo qowlka labaduba waa la wada eegaya masalada dib baynu dhigayna insha alla fi kitaab itawxiid lakin halkan imika waxanu waa adabxu bismi illaahi taqaruban tacdiiman lahu in magaca ilaahay lagu gowraco ujeeddada loo gowracayaana ay tahay in ilaahay loogu dhowaaneyo lagu weyneynayo cala ariiqati almuwaafiqati lishariica qaab shareecada waafaqsanna loo gowracayo waxa la gowracaya dee uu yahay wax gawriciisa ilaah in loogu dhawaado ay shareecadu sheegtay xoolihii de hadduu dameer ilaahay daraaddii u gowraco kaasi cibaado saxa noqon maayo sooma waay shareecada ma waafaqsana in dameer gawricii ilaahay loogu dhawaado walihada cala ariiqati almuwaafiqati lishariica waay nooca labaad waa adabxu shirki waa gowraca shirkiga ah huwa adabxu ligayr illaahi oo ilaahay cid aan ahayn in loo gowraco tacdiima wa taqaruban ilayhi iyadoo ciddaa lagu weyneynayo loogu dhowaanayo adabxu ligayr illaah tacdiima wa taqaruba ilayh marka ma huwa daabidu dabxi shirki gowraca shirkiga ah maxaa daabid o ah ama qaaciido lagu garto waxaa daabit u ah adabxu اlmutadamin nisbata shayi min khasaa'is اllahi ilى gayrih kulu dabxin yatadamanu nisbata shayi min khasaa'is اllahi ilى gayrihi fahuwa dabxu shirkiyu gowrac kasta oo koobsanaya wax khasaaista ilaahay ka mida cid aan ilahay in loo tiiriya waa gowrac shirkiga adabxu lmutadamin nisbata shayi min khasaa'is اllahi ilى gayrihi fahuwa dabxu shirkiyu wa lahu suwar gowraca shirkigaah wuxuu leeyahay qaybo الsورة الأولى وأن يذبح لغyr الlah tacdiima wataqaruba ileyh an yadbaxa ligayr illaahi tacdiima wataqaruba ileyh cid aan ilaahayn buu u gowracay isagoo ciddaa gowraca ku weyneynaya uguna dhowaanaya waa gowrac shirkiga kaas muxuu shirki ku noqday waa suaal gowracaas muxuu shirki ku noqday tacriifkii gowraca cibaadadaa dee wuxuu shirki ku noqday gowracii cibaadada ahaa ee ilaahay unu xaqa u lahaa ayuu ilahay cid aan hayn u sameeyey soo ma gowricii ilahay uhi qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wamaati lilahi rabbi alcaalamiin ayuu ilaahay cid aan hayn u sameeyey ayib arrinka labaad an yusarixa biana dabxahu biqasdi الtacabudi wالtaqarub ilى gayr اllah an yusarixa daabixu kan gowracaya inuu si cad u sheego biana dabxahu in gowriciisani biqasdi tacabud wataqarub ilaa gayr illaah uu ku dhacay isagoo u qasdiyey oo ugu dhowaanay ilahay cid aan ahayn isagaaba tasriixiyeyba saraxa bidalik biqasdi tacabud wataqarub oo an waxaan waxaan ku caabudaa sheekh hebel inaan sanadkiiba mar neef u qalo saasuu yidhi waan ugu dhowaadaan wax kaga doonaa isagaa inoo sheegay inuu ku caabudaya dee soo ma marka ilaahay cid aanay in la caabudaana dee waa shirki suurada saddexaad an yadbaxa limakhluuqi macruufi bicibaadati lmushrikiina lahu an yadbaxa limakhluuqin macruufin bicibaadati lmushrikiina lahu waa inuu gowraco makhluuq mushrikiintu inay caabudaan lagu yaqaan laatu u gowracay anuu neefkaa laataan u qalay buuri ama cuzaan u qalay waay ama waxaan u qalay buu ihi saliibkaan u qalay ama qabri la yaqaano dadku inay gowraca ku weyneeyaan ayuu u gowracay inagu xukunkaasun baynu siinaynaa qofka sanam u gowraca lagu yaqaano in gowraca lagu caabudo khalaas waa dabxigiis waa shirki baan odhana kadalika qabrigana waa la yadbaxa limakhluuqin macruufin bicibaadati lmushrikiina lahu kalasnaam wاsaliib wاlqubuur waay waxaa suwarka ka mida adabxu limakhluuqin lam tajri alcaadatu cinda alcuqalaa bidabxi lahu makhluuq marka wax loo gowracayo waa laba midkoodun soo maha in kan gowracaya wax uu ka helayo iyo ka loo gowracayaa inuu ku intifaacayo soo labadaa midkoodun maha cuqalada gowracoodu waa labadaa midkoodun iyo ka loo gowracayaa inuu ku intifaacayo marka wuxuu u gowracay makhluuq dadka caqliga lihi caadatan aanay waxba u gowricin sababta ugu gowricin waxa weeye isna wax lagaga heli maayo isna wax ka faa'iidi maayo gowraca marka yadbaxa limakhluuqin lam tajri alcaadatu cinda alcuqalaa bidabxi lahu inuu u gowraco makhluuq dadka caqliga leh caadadoodu aanay ku dareerin o aanay ku tegin in wax loo gowraco ka shamsi oo kale qoraxdaan u gowracayaa buuri hal icuqalaa yadbaxuuna lishams waayo maxay u gawraci waayeen dee qoraxda waxba kuu tari maysa haddaad wax u gawracdo haddaad u gawracdo iyadu ku intifaaci mayso ma cunaysa neefkaad gawracda hilibkiisa laakiin qofka martida ee kuu soo hoyday neefkaad u gawracdo dee ugu yaraan isagaa ku intifaacayo hilibkii cunaya sooma walihaada baa caadat lcuqalaa waxay ku dareertay qofkaa martida in wax loo gawraco si ugu intifaaco lakiin kan qoraxda u gawracaya ka ama dayixu u gowracaya ama xidigaha ama geed buu u gowracaya ama dhagax ama qof dhintay buu u gowracaya qofka dhintay hal yanfacuka bidabx inaad u gowracday aduu wax kaga helaysa ma kaa ya kaama iibsanaya soo ma wax ma ma kuugu bedelaya wax makuu taraya maya muxuu kuu tari camalkiisi buu go-ay inqaaca camalu ila min alaa isagu ma ku intifaacaya ya qofkii dhintay dee ma cunayaa dee sida qofka martida noola ku yimi ma cunaya marka inaad kaasoo kale u gowracdaa maxay ku salaysantay caqiido inaad ka duuleysa un soo maha oad aaminsan tahay haddaad u gowracdo inaad wax ka helayso haddii aad u gowrici weydo in dhibaata kaa soo gaadhayso markaa gawracan dee aad isaga ku weyneynayso aad ka baqanayso ama isaga aada ugu dhawaanayso isaga aad wax ka doonayso nin baa jiray waxa weeyaan aan muslim ahayn oo soomaali ahaa markaa dee reerkoodu iska dhex joogay markaa wuxuu arkay iyagoo sanadkiiba mar intay xoolo kaxeeyaan qabri geynayo halkaa xoolii ku qalqalaya ninkaas muslim u ahayn isagu markaas laakiin caqligiisu ka shaqaysiiye su-aal buu weydiiyey reerkoodii xoolaha qubuurta geynaya sanadkiiba markuu qalayay ilaa waa siyaaradii aw hebel wuxuu ku waxaan idin weydiiyey dadkan tolkeennan dhintay xabaalaha ku aasan hadday raashinka cunayaan dee gaajaad ku dishayna sanadkii mar raashin ha u geynine dee maalin walba u geeya qadiya quraha cashaba dee ha loo geeya tolka haddaanay cunaynna daadee xoolaha lu goynine meelaha dadkaa nooli joogaan ku qalo dadka nool siiya buui ka warrama caqliyadda noocaas caqliyad saxa dee soo maha waa caqli saxa marka waa sidii oo kale qofkan xoolaha kaxaynaya ee qabri hebel dulgeynaya ama le siyaara an dhigayna waxaa la leeyahay dadkan dhintay meesha ku aansan xoolaha waxma ka cunayaan hadduu ha waxbay ka cunayaan taa dee waxaa diidaya waaqaca ah qof dhintayoo xeedhada dhinaciisa kasoo fadhiisanaya cunaya de weli lama arag asbaab daahirun baynu dee aqbalaynaaye way cunayaane idinkaan arkayniyo waxaasi harawsiga ama aqbalayna de hadduu idhaa maya waxba ka cuni maayaan haddaa maxaad uga gowracaysa markaasaa xaqiiqadii ay soo baxaysaa iyo waxa ku kalifaya qofkan gowraca markaasuu odhan doona dee awliyada haddaan waxooda u gowrici weyno wayna dhibaataynayaan ama waxaanu ka heli jirnay baynu ka waayeyna oo gawriciisu gawrigii cibaadada ahaa inuu yahay markaasay soo baxaysaa waay qaala raximah llah wadaliilu nadri nadarku inuu cibaadaya waxaa u daliilo qowluhu tacala hadalka ilaahay uu yidhi yuufuuna way oofinayaan binadri nadarkii aacada ahaa wayakhaafuuna waxay ka baqayaan yowman maalin kaana uu ahaaday sharuhu dhibkiisu mustaiiran ay muntashiran mid faafsan oo meelo badan gaadha annadru fii luqati اlcarab waa aliijaab walilzaam in wax la waajibiyo oo wax la saaro marka wuu nadray macnaheed waxbuu isku waajibiyey waxbuu dusha iska saaray wey aliijaab walilzaam nadarku sharcanna waa ilzaam lmukalafi ilzaamu lmukalafi qofkii mukalafkaah waa inuu isa saaro ilzaam lmukalafi nafsahu qofka mukalafka waa inuu naftiisa saaro aacatan cibaado gayra waajibatin aan waajib ku ahayn isaga aan waajib ku ahayn ayra waai nafsahu aacatan gayra waajibati calayhi biasli sharc asalka sharciga marka la eego cibaadaha waajibkuah waa inu isa saaro tacdiima lilmanduuri lahu weyneyn uu weyneynayo kaa uu u nadrayo awgeed markaa markuu leeyahy lilahi calaya nadrun an usaliya rakcatay duxaa fii hada usbuuc ilahay waxaan ugu nadray toddobaadkan labada ragcadood ee salaatu duxa inaan tukan ama an usaliya hadihi leyla salaat alwitr waa aaco salaadaasi soo ma asal ahaana sharciguma waajibin waa mustaxab markaa isagaa isku waajibinaya muxuu sidaa u yeelayaa tacdiiman lilmanduuri la weyneyn u weyneynayo kanuu u nadrayo dee markaa ilaahaya markuu makhluuq markaa u nadrana dee makhluuqaas ayuu weyneynaya marka maxaynu nihi waa ilzaamu lmukalafi nafsahu aacata gayra waajibati calayhi biasli sharci tacdiima lilmanduuri lahu waa kaas waxaana nadar loogu magacaabay liannahu yakhaafu اlإثma wاlcadaab ida lam yuufi ma nadara bih wixii uu ku nadray haddaanu fulin wuxuu ka baqanayaa dembi iyo iyo ciqaab ayib markaa digtooni buu ku jira musanifku wuxuu u daliishaday nadarku inuu cibaado yahay aayaddaas yuufuuna bالnadr wayakhaafuuna yowma kana sharu mustaiira wajhu dilaala ayaddu halkay ka tusinaysaa nadarku inuu yahay cibaado inuu yahay waxay ka tusinaysaa aayaddani hanaa llaahi cala lmuufiina bاnadr hanaa llaahi fiiha hanaa llahi cala lmuufiina bاnadr hanaa llaahi cala lmuufiina binadr ilahay wuxuu ammaanay kuwa nadarka daacada ah oofiya kulu ma ahna allahu calى faacilihi fahuwa cibaada qoladaa jannada gashay ilahay wuxuu ku ammaanay inay nadarka oofiyaan yuufuuna binadr yakhaafuuna yowma kana shar mustaطila adilo kaloo tusinaysa nadarku inuu cibaado yahna waa jirta waxaa adiladaa ka mida nisbat الtaqarubi bihi ilى اllah ilى الصaalixiin in nadarka oofintiisa ilaahay loogu dhowaado ilaahay wuxuu u nisbeeyey dadka saalixiinta oo imraatu cimraan oo maryam oo umu ciisa hooyadii gabadhii dhashay ilahay wuxuu hi id qaalat imraأaةu cimraana rabbi inii nadartu laka ma fii baطnii muxarara ku ammaanay ilahay sooma fataqabal minii inaka anta الsamiic اlcaliim waxaa kaloo ilaahay uu xidhiidhiyey nadarka iyo sadaqada wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartu min nadrin markaa sida sadaqada oo kale inuu cibaado yahay bay taasina daliiluta bal ilahay wuxuu daba dhigay faina allaha yaclamuhu haddii ficilka addoonka la idhaahdo ilaahay waa garan waa og yahayna macnaheedu waa maxalu jaza waa mid addoonka lagu abaalmarinayo oo lagu ciqaabayo ama lagu darajaynayo kana dee laysku ciqaabi maayo waa laysku darajaynaya wey hadduu ilaahay daraaddi u nadro waa lagu darajaynayaa oo nadarkaa uu oofiyo haddii uu cid kale u nadrana waa lagu ciqaabaya ama uu nadarkii aacada ahaa oofin waayo oo fulin waayo nadarku markaa sidii dee dabxigoo kale qeybuu leeyahy qeybta koowaad waa anadru altawxiidiyu alcibaadiyu waana annadru lilaahi nadra aacatin waa in ilaahay loo nadro waxaa loogu nadrayaana aacayi annadru lilaahi nadra aacati tacdiima lahu waa in ilaahay loogu nadro nadar aaco ah yanaa wax cibaado ah samayntii tacdiima lahu weyneyn ilahay la weyneynaya wy kaas waa nadru cibaada nooca labaad waa nadru shirki waa nadarka shirkiga ah wa huwa sarfu nadri اlcibaadati ligayr اllah wa huwa sarfu nadri اlcibaadati ligayr illah waa nadarkii cibaadada ahaa in ilahay cid aan ahayn loo sameeyo nadarka cibaadadana waa inagay qeexnay marka taxtahu suwar masaa'il baa hoos imanaysa oo nadarka shirkiga ay noocyu yeelanayaan an yatadamana nadru cibaadata maxda suurada koobaad waa an yatadamana nadru cibaadata maxda nadarkii wuxuu koobsanayaa cibaado badhax tiran oo lilaahi lifulaani calaya an usaliya lahu rakcatayn waa makhluuq ayuu le waxaan ugu nadray inaan laba ragcadood tukado ama inaan maalin u soomo sheekh hebel baan ku nadray kaan yatadamana cibaadata maxda kaan yandura an yusaliya limakhluuqin aw yasuuma lahu kaas waa shirk bilitifaaq waxaa ka mida annadru limacbuudaat اlmushrikiin in loo nadro waxyaaba mushrikiintu caabudaan kaalasnaami wاlqubuur asnaamta iyo qubuurta annadru limacbuudaat اlmushrikiin waxaa ka mida annadru almutadaminu ligaayaة اlkhuduuci wاtadalul inuu qofku nadro isagoo ciddaa u nadrayo sida halka yana si dhamaystiran ugu dulaysan oo ugu khuduucsan an yatadamana الnadru gaayaة اlkhuduuci wa nihaayaة الtadaluli lilmanduuri lahu oo qof dhintay buu u nadrayaa isagoo u khuduucsan si dhamaystiran uguna dulaysan marka nadarku wuxuu shirki u noqday xaaladahaasoo dhan lima yatadamanhu min alictiqaad fi lmanduuri lahu qofku ciddan u nadrayo waxbuu ka aaminsan yahy inuu nafci hayo qofkan qabriga u nadraya ama sanamka u nadraya inuu nafci hayo ama waxyeelo uu keeni karo ayuu aaminsan yahay nadarka markaa shirkiga culimo badan baa sheegtay oo madaahibta sida xanafiyada culimo badan oo ka mid a ah, iyo culimo fara badan oo shaaficiyada kamid a oo aan kutubtooda markaa ka naqilay insha allahu tacaala markaynu kitaab tawxiid marayno baabu ma jaa fi nadr ama min ashirki annadru ligayr illah halkaasaynu wax kaga tilmaami doonaa halkaas ayaana kitaabka asalkiisii koobaad oo inoogu dhamaaday weliba asalka ugu muhiimsana oo macrifaة اcabdi rabah cibaadaadkana waxa weyaan koobsanayey qasdan baana aynu sidaa qaabkaasi ugu sharaxnay wadaad iminka intaa cibaadaadka ee tusaalayaasha sheekh uu sheegay aad fahamto kutubta tawxiidka o dhan way kuu fududaanaysaa kitaab tawxiid way kusoo noqon doonaan intaasoo dhami kitaab tawxiid markaynu marayno way kuu fududaan doonaan hadda tacriifkoodii baa taqaanaa luqatan sharcan adilada loo daliishaday see u tusinaysa cibaadanimadooda taqaana waxaa taqaana waxa cibaada maxda ah ee mar walba cibaado noqonaya haddii lilaahi loo sameeyo cibaada tawxiidiya haddii ligayr ilahi loo sameeyona cibaada shirkiya iyo waxa afcaal muxtamil oo marna cibaado noqdo marna aan cibaado ahayn waxaad kala taqaanaa markuu cibaado yahay haddii ilahay cid aan ahayn loo sameeyo shirki noqonayo iyo marka aanu cibaado ahayn oo ilaahay cid aan ahayn haddii loo sameeyo aanu shirki noqon ahayn marka asalka labaad insha allah iyo asalka saddexaadba iyagu waa iska sahlan yihiin si fudud baynu insha allahu tacala u dulmari doonaa wallahu subxana wa tacala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamed wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin